alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah alfasl الthani fikraة caamaة can kutub اljarxi wالtacdiil wuxuu ku saabsan yahay fikra caama fikrad guud baa waxaa naga siin rabaa can kutub اljarxi jarxiga kutubta ka hadasha iyo watacdiili tacdiilka aljarxu waatacdiil waxay labadaba ku dhacaan raawiga araawi imaa majruuxun wa imaa mucaddal in la jarxiyo oo wax laga sheego dacni weeyaan jarxiga lagu sheegayo dacni waa la duray iyo jurixa waa la dhaawacay waa isku mid un um. xisiyaadka iyo macnawiyaadkaba loo isticmaalaa jarxiga iyo dacniga waxaada loo jeeda waa macnawiyan ima cadaalada ama dabdiga labadaasaa soo maray jarxiga inuu ka kooban yahay tacdiilkuna waa cagsigii kasoo horjeedkii weye weliba hadda tacdiilkan waxaa soo maray in marka laisku daro dabdiga iyo cadaalada labada marka laisku daro in la dhaho maxaa la dhahaa fiqa in la yidhaahdo marka kaana tacdiilku min baabi taqliib inuun ha loogu magacaabay cadaalo keliya ma aha waxa wax laga sheego ama waxa raawiga lagu magacaabo raawigu marka la tacdiilinayo tawthiiq baa la dhihi karaa tawthiiq wa yacni tawthiiq tacdiil iyo waxay ka hadli kartaa iyo maarata dabdigiisi labada in laga hadlo isku darki marka hiqa la dhihi marka laakiin dhib ma <clears throat> hadda waxaa tacdiil loo jeedaa in raawigii maarati waxba laga sheegin oo wanaag u mooyeene xumaan lagu sheegin taas hadda la wadaa marka kutubta ka hadasha jarxiga iyo tacdiilka yaa fikir guud laga siinaya fikra caama bima ana alxukma in xukunku uu yahay cala alxadiidi xadiidka korkiisa la xukumo sixatan sixo iyo wadacfan dacfi lagu xukumo mabniyun inuu yahay mid ku dhisan calaa umuurin umuur minhaa umuurtaasna ay kamid tahay cadaalat ruwaati ruwaadda cadaaladooda iyo wadabduhum xifdigooda aw dacnu kasoo horjeedkii weeyaane in la dacniyo fii cadaalatihim la dacniyo wa dabdihim iyo dabdigooda in wax laga sheego adacnu in la dacniyo fii cadaalatihim cadaaladooda iyo wa dabdihim xifdigooda labadaas oo wax laga sheego ama labadaas oo la ammaano sidaas kol hadday tahay xadiidka xukunkiisa mid ku saabsan marka xadiidka aad xukumayso oo sixa ku xukumayso ama dacfi ku xukumayso waxay arrintu ku saaran tahay cadaalada raawiga iyo dabdigiisa waa marka sixatan laga hadlayo haddii laga hadlayo dacfanna waxaa weeyaan dacnu raawi fi cadaalatihi wa dabdihim labadaas weeyaan kol hadday sidaa tahay oo raawiguna ay tahay waxaa laisku haya ee waxaad soo maraysa aka inay tahay rakaa meesha maaragtay lafdhabartaa ama udubdhaxaadkaa ee laga hadlayo waxaa weeye xadiidku ama saxiix ka noqdo ama daciif ruwaadda weeye madaarka ku wareegayo kol hadday sidaa tahay culammadu waxay ka hadleen cadaalat ruwaati wa dabdihim ayuu soo wadaa marka bima ana alxukma xukunka inuu yahay cala alxadiidi la xukumo sixatan wa dacfan mid un lagu xukumo mabniyun xukunkaasi hadduu kol ku dhisan yahay oo ku asaasan yahay calaa umuurin umuur minhaa umuurtaa uu ku dhisan yahay sixatu lxadiidka iyo dacfulxadiidka waxaa kamid a cadaalat ruwaati ruwaadda in la tacdiidiyey waa dabdihim dabdigooda oo haddii labadaa la helo alcadaala wa dabdi muxuu noqon xadiidku saxiix buu noqon aw idacnu in la dacniyo fii cadaalatihim ruwaada cadaaladoodii wa dabdihim in la daciifiyo wax laga sheego ayaduna daciifnimadii baa meesha soo geliye kol labadaa un hadday ku wareegeyso raawiga xadiidkiisa inuu saxiix noqdo lidaalika sidaa darteed buu qaama alculamaau culummadu waxay u istaageen bitasniifi lkutubi kutubtii in la alifo allatii kutubtii fiihaa gudaheeda uu yahay bayaanu cadaalati ruwaati ruwaada cadaaladooda cadaynteeda kutubtii lagu dhex sheegay iyo wa dabdihim dabdigooda cadaynteeda kutubtii lagu sheegay in la alifo ayay culimmadu u istaageen manquulatan xaala kownihaa manquula ay tahay cadaaladaas iyo dabdigaasi mid laga soo naqliyey can ilaimati aimadii almucadiliina wax tacdiilinayey almuwahiqiina ay wax tawhiiqinayey ah, almucadiliina muwathiqiin xadii ah, ah, ka dhigta almucadiliin almawhuuqiina lagu kalsoona iyaga marka kutub baa la alifay kutubta waxaa lagu aruuriyey ruwaadda ruwaadda ayaa lagu cadaynaya cadaalada raawiga dabdigiisa ruwaaddaasa lagu sheekeynaya kutubintaa le dhowr mujalada ayaa waxaa lagu aruurinaya hebel cadaaladiisa hebel dacfigiisa hebel dabdigiisa waxaasaa lagaga sheekeynaya nacam marka kuwan kutubta alifa iyagu waa mujarad nuqaal waaye waxna waa qaarkood ra'yina waa leeyihin qaarkood wax ku darsan karaan sida xaafid ibn xajar iyo ibn xibaan iyo raggan soo socda la sheegi doono laakiin markay leeyihin hebel waa sidaa ay kitaabka ku dhex sheegayeen in la tadciifiyo ama la tacdiiliyo waxay ka soo naqliyeen a'imadii mucadiliintaha ee inay wax tacdiiliyaan lagu kalsoonaa nin kastoo ilan hebel waa cadli iyo waahiqa yidhaahdo warkiis lama qaadanayo marka kitaabkan waxay kusoo qorayaan raggaas rijaashaas kusoo aruurinayaan tacdiilkoodi iyo tadciifkoodi kaga hadli inuu daciif yahay iyo inuu hiqo yahay inuu cadli yahay inuu dabdi yahay iyo inuu yahay qof madcuun oo la dhacniyo fii cadaalati wa dabdihina waxay ka soo guurinayaan alaimat lmucadiliin aimada wax tacdilisa ehluljarxi watacdiilka la yihahdo ayay kasoo naqlin waxaa hebel ay qabanayaan hebel saasuu ka sheegay hebel saasuu ka shegay hebel saasuu ka sheegay hebel waa daciifiyey hebel baa ku raacay waxaas marka ku dhex qolayaan lida qaama alculamaau btsniifi kutubi kutubtii alifidooday u istaageen alatii fiiha gudaheeda ay tahay bayaanu cadaalati ruwaati ruwaada cadaaladooda cadaynteeda lagu dhex sheegay wa dabdihim iyo ruwaada dabdintooda iyo xifdigooda manquulatan cadaalada iyo dabdigaasna waxaa laga soo naqliyey can aimati mucadiliina aimadii wax tacdiilinaya almuwaiqiina wax tawhiiqinay wa hada ma yusama bitacdiil qeybtaa hore oo marka laga hadlayo masalau tacdiil raawi raawi oo la tacdiiliyo oo hiqanimadiisa iyo dabdigiisa laga hadlo juziyada waxaa la dhahaa atacdiil baa la dhahaa marka kutubtia waxay uqaybsamaysaa aljarxu watacdiil tacdiilku qeybtaasu marka leeyahay waxau lagaa sheekeen raawi wanaagiisa laga sheekeen ruwaada wanaagsan ee la dabdiyey ladigoodii cadaaladooda la sheegay kutubta lagu aruuriyey wey yusama bihi tacdiil baa la yidhahdaa kamaa sida ay bayanuu culummadu u caddeeyeen dhinaca kale fii tilka alkutubi kutubta gudaheeda waxay kolo ku caddeeyeen adducuuna almuwajaha <coughs> ducuun waa jamcu dacrin duridda lagu wajahay ee ku socota ilaa cadaalati bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood cadaaladooda dacniga ku wajahan oo mase ilaa dabdihim dabdigooda dacniga ku wajahan iyo waxifdihim xagga xifdigooda ruwaaddaa ayaga ana way ku dhex sheegaan kutubtaas adducuun almuwajaha ila cadaalati bacdi ruwaat aw ilaa dabdihim waxay kasoo horjeetaa tacdiilkii kaso horjeetaa kuwaana kutubta ku dhex sheegeen manquulatan bacdheesaas kordhaysa manquulatan xaalay tahay mid lasoo naqliyey aydan sida tacdiilkaba looga soo naqliyey alaimaة اlmucadiliin iyo tadciifkuna eh, aimada looga soo naqliyey manquulatan xaal laga soo aydan sida taa horoo kale can aimati baa laga soo naqliyey tajriixa iyo dacniga iyo cadaalada wax laga sheegay dabdiga ree wax laga sheegay xifdiga iyaguna waxaa laga soo naqliyey ragga wax ka sheegooda alaima aimadii kayr mutacasibiin aimata ah, kayr mutacasibiin saas u qoray mutacasibiin marka ma aha iyadoo rag cadaalad ku socdo oo ninkan wuxuu mutnaa un saaraya inuu yahay kooxdiisa una kamid aheen iyo inuu xisbigiisa ku jirin inuu madhabkiisa ahayn iyo bartiisa makaan dankama laha ee waxaa weeyaan wuxuu muto unbay ku sheegayaan marka waa rag lagu kalsoon yahay wey can ilaimati kasoo naqliyeen hayr mutacasib marka hebel baa sidaa ah hebel ka sheegay hebel baa hebel daciifiya hebel baa waxaas ku sheegay aimadaasi kasoo guurinayaan iyagana kutubtii bay leeyihiinoo ay kusoo aruurinayaan wa haadaa midkan dambe oo dacfigii iyo cadamu dabdigii iyo cadaaladii iyo cadamulxifdigii ragga lagu soo aruuriyey maa yusama waxa lagu magacaabo weyaan biljari jarxi baa lagu magacaabaa kuwan dambe marka waa kuwa la jarxiyey kuwa horena waa kuwa la tacdiiliyey isku dar marka wa min hunaa halkaasa waxaa udliqa waxaa lagu idlaaqay oo ka soo dhexbaxay calaa tilka alkutubi kutubta ayadaa isku darkeeda kutubuljarxi watacdiil baa meesha ka soo baxay waxa la yidhaahdo tacdiilka waad ogaatay oo dabdiga raawiga iyo cadaaladiisa ayaa laga hadlay oo waa nin la hagaajiyo lagu kalsoon yahay oo thiqa wey ninkaa thiqada a'imadii ahlujarxi wa tacdiilkahabaa xukunkaa saaray kutubtii kutubuljarxi wa tacdiilka culumadii qortayna way ku dhex sheegeen xagga jarxiguna sidoo kale weeyaanoo a'imatuljarxi wa tacdiil ninkay wax ka sheegeen ayay culummadii kutubta aliftayna kutubtooda ku dhex sheegeen wa haadihi alkutubu kutubta ayadaa kahiiratu way fara badan tahay u mutanaawica waana kala nooc arki doonta inta nooc qaybsamayso kutubta ruwaadda lagu soo aruuriya dhexdeeda ku jarxiga wax ka sheega iyo ku tacdiil wax ka sheega ku dhex wada intaas u qaymin doonaa wa hadihi kutubu kutubta ayada ee kutubuuljarc watacdiil la yidhaahdo kahiiratu way fara badan tahay o mutanaawica waa nooc nooc way kala duwan tahay fa minha waxaaba kamida almufrada kutub lagu gooni yeelay libayaani ruwaati thiqaati ruwaadda thiqaada cadaynteeda un kutub lagu dhex sheegay kitaabka waxaa un ku jira rijaalu thiqaat bas Ah, nin kale kuma dhex jiro noocaasa laga hadlifay raggii wanaagsanaa ee hiqaad ahaa dabdan wa cadaalatan ayaa lagu soo aruuriyey kutub noocaasa way jirtaa wa minhaa kutubta waxaa kamid a ah almufrada kuwa loo gooni yeelay libayaani ducafaai walmajruuxiin kuwa ducafada iyo kuwa la jarxiye la dhaawacay cadaalatan aw dabdan baad ogtahay mar walba qofka marka la dhaawacayo wax laga sheegayo waa xagga cadaalada iyo dayaanada ama xagga dabdiga iyo xifdiga kuwa ayaga kutubta kuwa ayaga la daciifiyey ee la jarxay caddayntoodana kutub gaaraa laga alifay kutubuljarxi la yidhaahdo wa minhaa kutubta kutubuljarxi watacdiila waxaa kamid a kutubun baa kamid a libayaani ruwaati thiqaati waducafaai waxaa lagu qoraa oo lagu sheegaa kutubtaas libayaani ruwaat ruwaad caddaynteed athiqaati kuwa thiqaada ah iyo waducafaai ducafadii isku meel baa waa iskala fadhiyaan ah, kitaabka hu ninka alifi wuxuu leha nima kala saarayo guduhu ku kala saari laakiin kitaabkan wuxuu ka kooban yahay dikri ruwaat hiqaat wa ducafaa ducafada iyo ruwaada hiqaada sheegidoodan kitaabkan isagaa isku keenay ayuu leeyahy kanuu qabana waa tacdiilin dabdigiisuu sheegi culimmadu kasoo guriye buu sheegi kanuu qabana waa daciifin jarxigiisi iyo sababuljarxigiisu cadayni halkaasuu dhigi saas isku garbanaya waa isku dhex wataa waa marka waa laisku aruuriyey wa minha wa min jihati ukhra dhinaca kalena waa taqsiim kale weye qeybta koobaad kutub mufrada ah ama tacdiil lagu kala yeelay ama aljarxi iyo kutub jamcisay jarxan wa tacdiilan hal meel iskugu keenay qeybta koobaad qeybtaa wey wa min jihatin ukhraa dhinaca kale iyo qeybta kale ee kutubta kutub jarxi loo qeybiye waxaa weeye fa ina bacda hadihi اkutub kutubta qaarkeed caamun waxay caam ku tahay lidikri ruwaati اxadiiث ruwaadda xadiidka in la sheego lidikri ruwaati اxadiiث ninkan raawiga ee wax laga sheegayo ama la tacdiilinayo meeluu joogaba wixii on kitaab gaara loo fiirinaynin yaa meesha lagu soo arurinaya bigadi nadari wixii oo dan laga lahayn can rijaali kitaabin kitaab rijaashiis oo kutubin can rijaali kutubin kutub rijaashood khaasatan gaar ahaan oo min kutub alxadiidi kamid a awase yani wuxuu soo aruurini ruwaadda axaadiista weriso o dhan buu soo aruurinaya meeshu isku keenaya ma dhahayo kitaab hebel ruwaaddiisaan ka hadli ee uu isku soo aruurin kuwa waxaa kasoo kasoo horjeeda khaas ah ayuu kuu sheegi doonaaye marka wuxuu leeyahay jihat min jihat ukhra faina bacda hadi kutub caamun weeyaan lidikri ruwaat lxadiid ruwaat lxadiid o dhan meela joogaan isku keenaya biqadri nadari asagoo indhaha ka laabanayo dan ka lahayn can rijaali kitaabin kitaab rijaashiis oo kutubin kutub rijaashood khaasatan gaar ah oo kutubu iyo saxiixayn waxaasaga uma yaallo rijaal o dhan buu aruursanaya min kutub alxadiid ah khaaskaas w minhaa waxaa kamid oo kasoo horjeeda ma ladii kutubta huwa kutubta khaasun khaasa bitaraajumi ruwaati kitaabin khaas kitaab khaasa ruwaadiisa tarjumadiisa ama turjumadiisa iyo kawaramintiisa kuwa khaas ku ana waa jiraan w kutubin mucayan ama kutub mucayano min kutub axadiidi kamida ah. wuxuu leeya anigu rijaal baan ka hadlaya rijaasha ka hadlaysa macaanba mase waa khaas waa khaas oo muxuu yahay rijaalu saxiix muslim baan ka hadlay saxiix muslim rijaashiisa bes aan ka hadlaya ah, walahi mujaladu hadda madbuucaha jirtaba rijaalu saxiix muslim la yihahdo oo mutadaawila mawjuuda rijaalu lbukhaari basaan ka hadli bu kuleeyahy rijaalu sunan abu daawuud basaan ka hadli waa khaas ama uu isu qabano wuxuu dhihi rijaalu kutubu sita kutubu sita rijaasha iyo ragga ay wax ka wariyaan ayaan ka hadlayaa markaa tacdiilan wa tadciifan wa jarxan watawthiiqan ayaan kaga hadli bu kuleeyahy kaa horena muxuu ahaa maahee sunankaa ku jiraan saxiixan ku jiraan musanafaat ha ku jiraan ha ku jiraano caajimta mxuu ahaa eh, eh, jawaamicda kale wax alla waxay rabaan ku jiraan wuu soo aruurinaya caam iyo khaas wey markaas marka soo maaratid kutubuljarxi wa tacdiil maxaa loo qaybiya laba qaybood qeybta koobaad qeyb hiqaad bis laga hadlo iyo qeyb ducafaa majruuxin bis laga hadlo iyo qeyb kasoo horjeedo oo ah hiqaadii iyo ducafadii oo hal meel iskugu keeno taqsiimka kale waxaa weeyaan in ruwaadan ayaga ay yihiin ruwaad caam ah a ah ruwaadu xadiid oo idilba wixii oon kitaab khaas iyo kutub khaasa laga hadlaynin qaybta ka soo horjeedana waxaa weeyaan ma huwa khaasun bitaraajum ruwaati kitaabin khaasin kitaab khaas ah ruwaadda ku dhex jirta taraajumtooda si gaara wixii looga sheegay bukhaari oo kale muslim o kale dhaho ow kutub mucayana kutub mucayana sida kutubu sitool isku qabtay ama kutubu sunan arbacool isku qabtay min kutub alxadiid kamida taana way jirtaa in walbaa marka meesha kaga habooneed buu ka galay hada wa yucaddu camalu culamaai aljarxi watacdiil wa yucaddu waxaa la tirinaya yucad waxaa lagu tiriyaa haadadan hadda m waa iska maaratay tacliil oo kale ama liajlihi oo kale marka haada sidaa darteed baa iska dhihi hadda tarjuma xarfiya meesha ma gelayso laakiin meesha ay gelayso waxa wey ay ku haboon tahay min baab tacliil iyo maaratay in yay u dhowdahay marka waa haada sidaa darteed ba wa waxaa lagu tiriyaa camalu culamaai اljarxi wa tacdiil culamaa ljarcina waxaa jirta alfaad hadda iska mucaasir ah oo inta badan aan macnaheeda aan meel saareen laakiin meesha ay gelaysa ay usoo qaataan ayaad ka fahmaysaa mawqaca ay dhacayso hadalku u dhacayo marka haadaada hadda wax gaaroo la ishaarayo ma jirto ee waxaa weeyaan haadaa sidaa darteed sidaa sidaa marka ishaare waa iskaga jirtaa lakiin min baab tacliil ahaan baa loo sheegi sidaa aan soo sheegnay darteed in ahamiyada ay ruwaadda iyo ay leeyihiin jarciga iyo tacdiilkuna ayaga ay ku wareegaan jarxigooda iyo tacdiilkoodaana sixatu lxadiid iyo dacfuhu ay salka ku hayso sidaa darteed wa yucaddu waxaa lagu tiriyaa camalu culamaai ljarxi watacdiil culummadan la yihahdo culamaa kutub jarxi watacdiil soomala maqal culamaau ljarxi watacdiilla way jiraan kuwa majruuxiin iyo mucadaliin la yihahdo rijaashana way jiraan meesha ku qor marka waa intaas oo qor kii wax jarxinaayo culammadii ah kutubtii lagu dhex jarxiyey kii la jarxinayo naftirkiisi oo raawiya intaas ba meesha ku jirta hada wa yucaddu waxaa lagu tiriyaa camalu culamaai اljarxi watacdiil culamaa ljarxi watacdiil darxiga iyo tacdiilka culumada ka hadasha fii tasniifi hadihi اlkutubi kutubta noocanen hadda kasoo sheekeena magacyahoodana waa noo imaan doonaane tasniifinta ay tasniifiyeen ay alifeen sidan ayadana ay u alifeen u kala qaadqaadeen waxaa lagu tiriyaa taliifka iyo tasniifkaasi camalan camal baa lagu tiriyaa raayacan aad u wanaagsan raayac macnaa aljamiil wey mahmaa muhiman oo muhim ah jabaaran cadiim ah jabaar yani camal cadiim oo weyn wey waa daaqa bashariya kabiira oo shaqo aad iyo aad u culus bay nimankaa qabteen buu ka wadaa waxaa lagu tiriyaa camal culama tasniif hadi kutub camalan baa lagu tiri raayacan wanaagsan oo quruxsan muhima muhima jabaaran cadiim oo weyn id qaamuu culamaa uljarxi waxay u qumeen bimasxin daqiiqin daraaso xeel dheer masxigan hadda waxaa loo wadaa maha masxigii calaqufeenka waxaa wey lakin meel shabah waxba iskaga egyihin waxaa weeyaan waa daraasa daraaso weeyaan marka daraasada hadda ay cilmi rijaal ay ku samaynayaanna waxaa masx lawada maraya rijaasho dhan masaa loo mari waxba laga tegin markaasaa lakala hufi wax ehlu tacdiil oo gala iyo wax ehlu jarxi noqdo saas warka warka waa daraaso camiiqa daraaso aad u qoda dheer bay nimankan galeen ay sameeyeen yaa ummaddaa intaa leeg ee kutub ala'ima kutub sita kutub sun arbaca musanafaadkii iyo macaajimtii iyo jawaamicdii iyo musanadaadkii iyo rijaasha intaa ku jira rag baa inti ka taba tageen oo qira'a masxiya ku sameeyeen yani daraaso aan waxbaba laga tegin iyo nin walbaba mansiladiisi iyo booskiisi dejiyeen wey marka shaqa culus wata mise maaha shaqaada culus wey waa shaqaada culus naam wuxuu leeyahay wyucadu waxaa lagu tiriya culmad amala raacan minha muhima jabaara id qaamu waxay u qumeen bimasxin daqiiqin daraasa aad u xeel dheer o uqoda dheer ayay u qumeen litaraajumi jamiici ruwaati اlxadiidi xadiidka ruwaadda warinaysa dhammaantood tarjumadiisa inay banaanka soo dhigaan yay qiraa'a masxiya ama nasxi daqiiq daraase aad iyo aad u xeldheer ayay u qumeen ah, daraasada maxay ku saabsan tahay litaraajumi jamiici ruwaati اlxadiid waxba lagama tegin nin intii lasoo qabta aan waxbaba laga sheegin lama arkaayo xun baa laga sheegay ama waa la ammaanay ama dacni baa ku dhacay wa bayaani اljarxi jarxiga iyo cadayntiisa ayay u qumeen aw itacdiili ama tacdiilinta iyo ruwaadda inuu cadli yahay oo la sheego almuwajahati ku wajahan ilayhim ruwaadda awalan marka u horeysa taasay uqumeen marka u horeysa waxay uqumayaan aljarxu watacdiil raawi wuxuu leeyahay inay siiyaan uma bayaani man akhaduu canhu markii raawiga asaga la qabto oo jarxan wa tacdiilan wuxuu mudan yahay la dul saaro yay waxay u dhaqaaqayaan haddana asaga aragnay yaa ninkan wax ka wariya oo arda u ah yuuse asaga ka wariyaayo arday uu yahay oo sheekhihiis ah ayaa dana la geli leanna waxaa dhici karta labadan laba qof oo isku magaca ayaa dhici karta laba qof oo isku magaca waxay mushkilada weliba sii weynaani markay labadooda midna uu fiqo yahay midna uu daciif yahay dhibaato weyn baa dhalanaysa waa isku magac waa isku dabaqa waa isku casri midna waa hiqa midna waa cadli see loo kala saari xadiidkii baana ku tacalluqo xadiidkan ima daciif o ima saxiix waxa lagu kala saarana waa ruwaadda oo midaarka ay ku wareegayso see la yeeli waxaa la yeeli marka asagii markii labadii ninba xukunkoodi la ogaado noo kala marale hebel iyo hebel kala saara waxaa lagu kala saari nin walbaba ardadiisi baa la baari haddana hal hal loo garab istaagi ardada ka wariysa hebel hebel baa ka wariya hebel baa ka wariya hebel baa ka wariya dayib ninka unan hebel ka warinin ya iyo hebel iyo hebel ayna ka warinin ma aha hebel ee waa kii kale marka markaasaana waxaa la dhahayaa hebelka daciifka waxaa ardadiisa hebel iyo hebel baa ka wariya hebelka hiqadan hebel hebel baa ka wariya haddii ardada isku mid ka noqdaan waxaa le yay ka wariyeen sheekyahoodi hebelka daciifka ah, sheekh hebel baa sheekh u ah ama kan hiqada sheekh hebel baa sheekh u ah midkaan rabna marka kan wey isaga marka lagu fariisanaya saasaa marka loo galay uma kadib marka isaga laga hadlay bayaan waxay galayaan caddayn man akhaduu canhu ah, ninkay wax ka soo qaateen ay wax ka wariyeen culummadii iyo mashaaikhdoodii abaa laga hadlay wamana waa la cadayni akhada canhum xaggooda ayaga ka qaatay man akhada qofkii qaatay canhum can ilmucabiriina walmajruuxiin kuwan la tacdiiliye ma la jarxiyey kuwa wax ka qaatay ardadana ayagana waa la dhexgeliy waa la caddayn markaasaa intaa lagu dhaafi maahaye wa ina raxalu xaggey u xereeyeen ba haddana laga hadli ah, xaggee buu rixlo iyo cilmi u doontay ila waan soo ogaana tacdiilka iyo qeybku tahayba ninka ninkan aan ka maqlay markuu leeyahay waa in la ogaado sheekha inuu isku casri ay ahaayeen keliya kuma file mulaaqaat waa ku bukhaari ku daray iyo cali madini almulaaqaat inay kulmeen imam bukhari cali madini waa kisaa ku tageen marka wa ina raxalu rixladii marka laba nin oon weligoodba isku magaalo tegin hebel oon weligiiba gaar iska bixin hadduu yidhahdo nairobi sheekh jooga wax ka akhristay ka waran wa inkastoo maanta alaabo kala jirto wa ina wamata iltaqaw wamataana way dabagelayaan goormay iltaqaw kulmeen bibacdi shuyuu shuyuukhda qaar kamida ah, isku casri way ahayen isku magaalo laakiin ma kulmeen wamaa ilaa dalika iyo arrinkaas arrinkaa asagaa ah wixii lamid ahoo min taxdiidi zamanihim ruwaadda zamankooda oo la xadido aladii zamankii ay caashuu fiihi noolaayeen bishakli lam yusbaquu kayfiye iyo ariiqa aan lam yusbaquu ileh looga hormarin ayay culamadu udhex galeen yan raggii culamadu jarxi buu faalinaya camalkay qaateen inuu yahay camal jabbaara oo muhima oo raayacah oo masxi daqiiq ay sameeyeen oo wixii buu ku baalbaalinaya marka nimanka ayaga waxay qaabteen doorkaas bishaklin lam yusbaqu ah, shakli iyo kayfiya dariiqa aan looga hormarin ah, oo nin war iyo khabar suga oo culamaa jarxi watacdiil ka daqiiqsan oo ka xeel dheer lama arkin bu kuleeyahy bal lam tasil ilumamu ummaduhu mayna soo gaarin almutaxadirati ilbaxa ummadahan mutaxadiradaa ummadahan ilbaxa ah ee horumarka iyo xadaarada sheegta fii hada alcasri casrkan casrigan aan ku noolnahay mayna gaarin ilaa qariibin wax u dhow xataa mima sanacahu mima sanafahu waxay alifeen culama lxadiid culamaadxadiis say waxba alifeen oo nin walba looga daba tagay jawaasiista xilliga joogtaan ah, dadka daba gasha hataa mayna gaarin weli ah, weli mayna gaarin eh, casrigan mutaxadirka ehe kamiraha iyo intaasoo waxbaaritaan intaasoo dhegeysiya intaasoo meel fog laga fiirinaya gacmeed iyo balaayo ladul saaray xataa mayna gaarin saasuu kuleeyahy sida ragga ayagaa loo loo sal gaarin wax baxsada la waayey min wadci hadihi lmawsuucaat maa sanafuu mima sanafuu wax gaarin ma leh culamaau lxadiid waxay sanifeen oo alifeen oo ah min wadci haadihi lmawsuucaat kutubtan mawsuucaadkahe waa saxiix adakma weyn fii taraajimi rijaali ku saabsan rijaasha tarjumadooda iyo wa ruwaat lxadiidi ka hadlaaya mawsuucaad wey muqtasara ma aha xataa mudawal intuu ka tegey yuu mawsuucaad faraha la galay waa khamsiinaad ishriin bidcu ishriin thalaahiin mujalad wey marka waa mawsuuca cilmiya oo cilmu rijaalun ka hadlaya ah, waxaa uga hormaray marka oo alifay sidooda kale ma jirto siday culamada u alifeen oo ah min wadci hadi mawsuucaati dakhma ee weyn fi taraajum rijaali ku saabsan warwaat اxadiid faxafaduu xafiduu waxay xifdiyeen alaamada ayaam calaamada alayaam atacriif alkaamil yani zamanka ay joogeen iyo maalmaha ay joogeen idoolkiis waxay xifdiyeen atacriif alkaamil tacriif dhammaystiran iyo qeexid dhammaystiran ay qeexeen oy tacriifiyeen biruwaati xadiidi xadiidka ragga warinaya baa la tacriifiyo bananka lasoo dhigay wa naqalatihi naqalat xadiid xadidka ragga soo naqliyey fajazaahum allahu cana khayra amaan ducay naga mudayin marka ragga ayaga ah wax sahlan maynan ahayn kombyutara maynan haysanin calculator maynan haysanin google iyo kombyutaraad mayna geli jirin iyo internetya waxa ma jirin nin walbaba wixii isaga orodkiisa uu gaarsiiye xifdigiisi iyo raacidiisa dabagelkiisa muu ahaa daaqada bashariga bu waxaa loo isticmaalayo jirta ragga noocaasa marka intaasoo cilmiga noo keenay oo ilahay hadda la gaari lahay ayagoo kale waxay naga mudan in loo duceeyo fajazaahum allahu cana khayra wa ilayka waxaad u kaalaydaa bacd alasmaai asmaada qaar oo lihadii kutub kutubta kutub ljarxi watacdiil qeybaheeda kala duwan ee kasoo sheekeynay kutubtii laga alifay magacyahooda qaar kamida ah, aan kuu sheego kuleeyahy ko ataarikh اkabiir baa kamida ah. yaa iskale libuaariy imam buhaari baa iskale wahuwa kitaabka taarikh kabiira ma kutubta caamka ku jira mise kutubta khaaska ah wuxuu ku leey wahuwa caamu liruwaati hiqaati waducafaa asagoon kitaab mucayana ufiirinaynin ayuu caam yahay wuxuu caam ka yahay xagga marka laga hadlaayo ruwaadda ayaga ayna kutub khaasa ah aynan ahayn kutub caama ay tahay laba wuxuu haddana caam ku yahay hiqaadiyo ducafaa labadaba isku meel bu iskugu keenay marka wahuwa caamun caam wey fi jamiici ruwaati اkutub ayay caam ku yahay kutubta ragga werinaya dhammaantood liruwaati ruwaadu caam u yahay athiqaati athiqaada iyo waducafaai ducafada laba kitaabka labaad waxa la dhaha aljarxu watacdiil libni abi xaatim baa iska leh kadalika huwa caamun isagana weeyaan sida bukhaari oo kale liruwaati thiqaati waducafaai buu caam u yahay wayushbihu lkitaaba kitaabkan wuxuu shabahaa jarxu watacdiil ibn abi xaatim aladi qablahu kaa bukhaari buu shabahaa saddex athiqaatu libni xibaan weeyaan kitaabun khaasun bithiqaat thiqaaduu khaas ku yahay waa maqarata magaciisa athiqaat wa fi kitaab hiqaad marku hadlay isaga wuxuu u arkay hiqaad ibnu xabaan uma kuso aruuriyey ku majruuxiin la yirahdana waa leeyahay ducafaa iyo raabican alkaamilu fi ducafaa asagana waa jiraa ibni cadi baa iskale oo khaasun bitaraajimi ducafaa ragga ducafada ah meesha kuso aruriya tarjumadoodii kamaa huwa dhaahiru min ismi sida magaciisaba kaaga muuqata alkaamilu fi ducafaa baa lagu yidhi khaamisan alkamaal fi asmaa'i rijaal licabdilqani almaqdasi ayaa iska leh cabdilqani maqdasi cumdatusaali cumdatuaxkaamka ninka iskale wey cabdilkayr ah, maqdesi kitaabu caamu weeyaan oo fi hiqaati wa ducafaai ayuu ka hadlay ilaa anahu khaasun weeyaan birijaali kutubi sita kutubu sita basuu ka hadlay sheekhan asaga kitaabka alkamaal la yidhaahdo kutub sita rijaashooda kuwa ka hadlu asal u yaha u horeeya inta kale asagaasi wax kasoo rereebo kasoo gooyeen tahdiibiyeen eh, kuwa ka dambeeyey nacam marka hiqaadii iyo ducafadii iyuu ka hadlay lakin waa caam dhinac marka laga fiiriyo laakiin marka dhinac laga fiiriyo waa khaas oo birijaali kutub sita kutub sita rijaashoodii basuu ka hadlaya afartii arbaca sunankeed iyo bukhaari iyo muslim rijaashoodan buu ka hadlay saadisa midka lixaad miisaan اlictidaal wey lidahabi baa iska leh kitaabun khaasun biducafaai walmatruukiin ducafada iyo kuwa matruukiinta laga tegey ay kulu man jurixa qof allaale qofkii la jarxo wax laga sheegay wain lam yuqbal jarxu fiih yaan la aqbalinbe nin al ninka wa laga sheegay yaan la aqbalinbe uu soo aruriyey kadib uu kala gurgurinayaayo wixii jarxigiisa uu macquul yaho la aqbalay iyo wixi aan la aqbalin buu kala cadinaya saabican tahdiib tahdiib baa la dhaha lixaafid ibn xajar baa iskale wyucad waxaa lagu taliyaa min tahdiibaati kitaabi tahdiib اkamaal fi asmaa الrijaal kitaabkaas kutubtii tahdiibisay buu kamid yahay mukhtasharaatii buu kamid yahay taqribu tahdiib lilxaafid ibn xajar iبn xaجaر acasqalani o huwa اkhtisaaru lkitaabi tahdiib tahdiib lilmualif nafsi ibn xajarka naftirkiisa iskale marka kutubtaasa kutub jarxi la yihahda wax caam wax ah khaasa alfasl thalith maraatibu intaba waa kutubta hadda lasoo sheegay dhammaan waxa weeyaan waa kutub intaan ogahay maratay maطbuuc aho mutadaawilah waa la helayaa alfasl thalith maraatibu اljarxi wاtacdiil jarxigii raawiya la jarxiyey iyo tacdiilkii raawiya la tacdiiliyey isku boos maaha way kala sareeyaan maraatib bay leeyihin nin baa qima ah xagga tacdiilka kuwa dhexdhexaad kuwa hoos ku daciifkiibu maqarka saaray oo ku sigtay in lagu daro jarxur waa sidaas oo kale oo mid baa xagga tacdiilka usoo dhow kubaa dhexda ku jira kubaa qima fi ljarxi meesha u koraysa la gaarsiinaya oo un ka kaceynin marka maraatibtiibu kuu sheegi laqad qasama ibna abi xaatim ibna abi xaatim wuxuu qeybiyey ibna abi xaatimna waa soo maray aljarxu watacdiil waa kii lahaaye fii muqadimati kitaabihi kitaabkiisa muqadimada hore ee aljarxu watacdiila wuxuu sheegay uu qeybiyey kula min maraatib اljarxi watacdiil jarxiga maraatibtiisa iyo watacdiili tacdiilka maraatibtiisa dhammaanba waa qeybiyey ilaa arbaci maraatiba mid walbaba afar qaybood buu qeybiyey jarxiga afar qayb u qeybiyey tacdiilkuna afar qaybood buu qeybiyey wabayana markaasuu caddeeyey xukma kuli martabatin martabad kasta xukunkeeda u caddeeyey minhaa maraatibta afartaa kamida uma kadib isaga markuu intaas gaarsiiyey culamaa ka dambaysay uma zaada alculamaau culimadii ka dambaysay waxay ku ziyaadiyeen calaa kulli mid kastoo min maraatib aljarxi watacdiil afartii agga agga afartii tacdiilka afar jarxigeed culimadii waxay ku dareen martabatayn bay ku dareen marka fasaarad waxay noqotay kulu min maraatib aljarxi watacdiil maraatib aljarxi watacdiil mid walba wuxuu noqday sitan lix martabo noqday lix martabo oo jarxiga iyo lix martabo oo tacdiilka ah wailayka kaalayo hadihi maraatib qabso maca alfaadiha alfaad maraatibtaas iyo alfaadeeda ee lafdiga lagu tacdiiliyey ama lagu jarxay iyo martabada uu kaga jiro booska uu ku jiro inuu meesha u koraysan yahay iyo meesha dhexda meesha uhoosaysa inuu yahay hadda lagu caddayn buu kuleeyahay maraatibu tacdiili ka bilow ilan jarxi wa tacdiil bay aheede maraatibu tacdiil lixidiisiibu ka horraysiin maraatib ljarxi lixidiisiibu ku xijisiin xukunkiibu haddana ka hadli maraatibu tacdiili tacdiilka maraatibtiisa iyo wa bacdu alfaadiha alfaadda waxa lagu tacdiiliyo qofka waa cadli marka laleeyahay waa cadli kaliya iska dhig maaye alfaad baa jirta alfaadutacdiil la yidhaahdo oo qofka lagu yidhaahdo ladhihi hebel waa la tacdiiliyey waa la amaanay cadaalad baa lagu sheegay hiqanimaa lagu sheegay maraatibtu waa tan maa ko maa dala cala almubaalaqa wax ku tusay mubaalaqa fi tawfiiq ah, tawfiiqiisa iyo hiqayntiisa iyo cadaalayntiisa la cadaaladeeyey mubaalaqa ku jirta yani waa lagu xeeldheeraaday keliya waa hiqa lama dhihine meel fog baa la gaarsiiye marka xagga macnaahaan bu mubaalaq u yahay wasan ahaanna waa kan o kaana calaa wasni afcala afcala wasankeeda ku yimaadayeena mubaalaqa faa'idaysa marka wasnan buu mubaalaq u yahay macnihina waa la socdaa ama meel macno keliya wahiya martabadan koobaad oo maa dalla cala mubaalaqa ah oo maa kaana calaa wasni afcala ah afcalada ku imaan doontaa waa mimtaladeeda saa kuu sheegi doonee ahbat iyo waxaas wey weyaan wahiya arfacuhaa wey midda u sarraysa wey mithlu fulanu hebel ilayhi xaggiis u ahaaday almuntaha fi tathabut ilayhi almuntaha fi tathabuti tathabutka iyo wax sugidda iyo itqaanka asagay ku dhamaatay hebel bay ku dhamaatayba muntaha eh, tathabut wey somalit waa mubaalaqe thabtigii iyo xifdigii iyo dabdigii iyo sugidii yaa ku dhamaatay hebel aad baa lagu xeldheeraaday marka ninka asagaa wax ka koreeya maba laha aw fulanu hebel athbatu nnaasi wey calaa wasn afcal dadka ninka ogu thabtisan ee ugu sugid badan ee ugu wanaagsan wey marka waa martabada u koraysa ba martabada labaad maa taakada oo wixii adkaada o tukida lagu adkeeyo bisifatin sifa o sifatayn sifa ama laba sifa w lagu adkeeyo o ku adkaada min sifaati tawhiiqi sifooyinka sifaatu tawhiiqa la yidhaahdo halkan sifaatu tawhiq waxaa ka mid ah fiqa iyo thabti iyo xuja iyo imaam iyo waxaas oo dhan waa sifaatu tawhiiq ba la yihahdaa ninkii laba laiskugu daro ma taakada wixii ku adkaada bisifati sifa ow sifatayn laba sifo min sifat tawhiiq ka mid a laba sifo oo sifaat tawhiiqa ah, ama hal sifaa laba jeer lagu soo celiyey ama laba sifo oo sifa tawhiiqa ah laisku raaciyey hadda hiqatin hiqa marki la ka hiqatin hiqatin marki la yihahdo m maxay noqoni taakada bisifatin min sifati tawhiiq ah, hal sifaa laba jee lagu adkeeyey hiqatin hiqati ba lagu celiyey laba jeer ba lagu celiyey hal mar ninkii hiqa laiska yiri iyo hiqa hiqa yaa xoog badan hiqa hiqa ka xoog badan o mase laba sifo oo sifaatu tawhiiqa laiskugu darayoo hiqatin thabtin ba la yidhi intuu hiqo yahay bu haddana thabti yahay ayaa la iskugu daray waa laba sifo sifaatu tacdiilka bida iyo tawfiiqa martabada labaad weeye ninka sidaa la yidhaahdo oo laba laba yani laba jeer la iskugu daro hiqatun hiqa laba shay oo isku mid ah ayaa la ta'kiidiyey ama laba shay oo sifaatu tawfiiq isku ah laakiin lafdi ahaan kala duwan sida hiqatun thabtin ayaa la iskugu daray jim martabada saddexaad uma maa cubira canhu wixii la cabiro oo canhu xaggiisa bisifatin daala sifa tusaysa cala tawthiiqi baa laga cabiray oo lagu tilmaamay min kayri tawkiidin adkeyn lama socoto sifa oo tawthiiq tusaysa ayaa lagu cabiray ama lagu tilmaamay lakin tawkiid lama socdo laba dhac lama socdo ka hiqatin baa layihi fulanun hebel hiqatun weye hal mar maa layihi sifa daala cala tawthiq weye hiqanimada ow xujatun weye ba layihi waa sifa daala cala tawthiq lakin taakiid lama socdo mubaalagana lama socoto xuja baa la yihi daal uma ma dala cala tacdiili martabada afaraad martabada afaraad ma ay ladii waa nooca dalla kutusa waxaa tusa cala tacdiili raawigan tacdiilintiisii iyo tawfiiqintiisa min duuni ishcaarin wixii oon la muujinin bidabdi wax dabdi la yidhaahdo wax dabdi iyo xifdigiisa ku saabsanba meesha kama muuqdo laakiin xagga cadaalada iyo dayaanada ayaa laga ammaanay ka saduuqin oo kale saduuq hadda sidqiga iyo runtu waxaa kasoo horjeeda fisqiga fisqigu cadaalada dhaawacaysa sidqiguna cadaaladiibu kor u qaaday laakiin ad qofka markii raawiga la tawhiiqinayo laba dhinac buu ahaaye dhinacna dabdiga buu ahaa dhinacna xagga cadaaladu ahaaye xagga dabdiga miyaa la sheegay lama sheegin soo maartid maa dala cala tacdiili min duuni ishcaarin bidabdi dabdiga iyo xifdigiisi wixii aan la ishcaarinin oon la ishaarinba ama aan la calaameynin la magacaabin ka saduuqin baa la yidhi cadaaladiisu baa la sheegay ow maxaluhu sidqu baa la yidhi sidqigaa maxalkiisa o mase laa ba'sa bihi ah, dhib ma laha la iska yidhi cinda hayri ibni maciin laa ba'sa bihi haddii la yihah martabada afaraad ayay gelaysaa ibnu maciin waxaan ka ahayn yaxya ibnu maciin abi zakariya saaxibu axmed binu xambal shaybani ibnu maciin culamaau jarxiguu ka mid yahay watacdiil isagii axmed raximah llahu labadaas jabal bay ahaayeen laa ba'sa bihi haddii la yihahdo culummada inteedii kale waxay leeyihin waa martabada afaraad buu dhici waan arki doonaa xukunka la siiyeyna laakiin ibnu maciin asagu laa ba'sa bihi muxuu u yaqaanaa فإنa لاa بأس bه lفdiga la yihaahdo إdا qاalha iبن معين haduu yihaahdo في الraawi raawi haduu ku magacaabo uu yihahdo لاa بأس bه fahuwa cindahu ثiqaة ثiqa wey ثiqana martabaday aheyd martabada saddexaad soo maen martabada saddexaad maa cubira canhu bصifa daal alى twdيr min غyri twkiid ka ثiqati soo maen marka lاa بأس bihi tacni ثiqa cinda iبn maعin iبn maعin agtiis halkaas taaganta mar sdex bay gaari lakin culumada inteedo kale lاa بأس bihi martabada afraad wey waxaa lamida saduuq waxaa lamida maxalow sidqi kuwaasoo idilba waa martabada afraad wey xukunkoodana waan arki doonaaye jiha waa martabada shanaad uma ma laysa fiihi maa laysa fiihi dalaala waxaan ku tusaynin cala tawthiiqi in la fiqeeyey raawiyan oo la ammaanay aw itajriixi in la jarxay oo la dhaawacay midnaba kuma tusaysaba ah, mithlu esh fulanun hebel sheekhun sheekh weeye aw rawaa canhu dadkaa ka wariyey ayaa la yidhi tawthiiqna kama muuqato tajriixna kama muuqdo soo ma aragti masheekhi ilaa eh, intaas loo ordahayy yaan tacdiil ahayn waxba maaha fulan hebel fulan he sheekhu wey innaga ah, de de sheekhaasi macno kalena waa leeyahay lakiin baab aljarxi watacdiil marki laga hadlaayo ninkii la yidhaahdo waa sheekh la yidhaahdo waa laga yar fiirsani wadi ma maxay lama sheegine cadaaladdiisa lama sheegin daciifnimadiisa lama sheegin midna kuma cadda xaggeen raacinaa hadhow xukunka ku imaan doona xukunka ku imaan doona ilan sheekhu intaasoo macnuu leeyahay sheekh xagga siniga iyo da'daa jirta ku xagga cilmigana waa jiraa martaba ahaan asagoo aho boos ahoo martaba ahana waa jirtaa martabada marka shanaad ee marka tacdiilka laga hadlaayo shaykhun iyo rawaa canhu naas dadkii baa ka wariyey iyo waxaa noocaasoo kale ah martabada shanaad bay noqon waaw martabada lixaad uma maa ashcara wixii tusa bilqurbi u dhawaasho min atajriixi tajriixii iyo dhaawicidii raawi la dhaawicinay dacnigii martabada udhowba u dhowaatay mil fulan hebel saalixun saalix wey saalixuladii hebel waa saalixulxadii baa laska yiri isilaax aya u gaar wey inaga saalix ninki la yirah waaba nin tagayba soo ma hebel waa rajulun saalixun waa nin saalixa salaaxii cibaadadaha ee taqwadaha baynahu bayn allahi taada lagama hadlayo waxaa laga hadlaya martabadan iyo tasalsulkan isilaaxiga culamaau jarxi watacdiil ay ka hadleen saalix waa martabada ugu hooseysa ee maraatib tacdiilka jarxi bay fiida ku haysaa waa sigtay ninkaas waa sigtay xadiikiisana waan arki doonaa wax lagu xukumo ma ashcara biqurbi dhawaasho waxay ku tusaa min atajriix buu u dhawaaday mithlu fulanu saalix xadii wey o mase yugtaba xadii waa laska qoran xadiiskiisa waa la qoran ayaa laska yidhi mardabada ayada u dambaysa wey ayb xukunka anumaan intaan jarxi la aadin tacdiilka maraatibtiisa lixda ah siday u kala sareeyaan iyo xukunkooda waa kan xukmu hadihi lmaraatibi maraatibta ayada ah xaafid ibn xajar kitabkiisa hadda taqriibka iyo tahdiibka iyo misi kutubtiisi iyo kuwii cabdiqani maqdisi iyo didi waad ku arki waxan ibn xibaan kutubtiisi waxaas o dhan marka markaad aragto xadiida noocaasa ninka lagu xukumay noocan aan soo maray lixda xadiidkiisa waa kuu soo bixi doonaa waa ka martabada ayadaa xukunka ay leedahay ama amaratibu maraatibu thalaath alula saddexdii martaba u horeysay maxay ahayn saddexdii martaba u horeysay waa qofkii mubaalagada iyo maaragtay afcala ku yimid awthaqu naas ilayhi e muntaha e mxuu ahaa e kii la dhihi jiray ah, fulan ilayhi muntaha fi tathabut iyo fulan ahbatu naas iyo ko iyo midka laba sifa laiskugu daray hiqat hiqa la yiri ama hiqatu thabti la yiri waa laba kii hiqa keliya laiska yiri saddexdaas haddaad meel ku aragto saddexdaa ayada ah fa yuxtaju waa la xujaysan biahlihaa ehelkeeda waa la xujaysan ninkaas saddexdaa ku aragto isagoo lagu xukumay markaasna kutub rijaal unoqoto xukunkaa ninkii la saaray xadiikiisa xujo wey waa la qaadan wain kaana bacduhum barkood haba ahaadaano aqwa mid ka xoog badan min bacd marka kale oo midkii mubaalaqada iyo laiskugu daray maaratay afcaala iyo kii labada shay laskugu daray kuwaas si xoog badan hiqatun tala marka saddexaad buu ahaa lakin xadiiskiisa xujo weyasaan xujaysan ba wa ama almartabat alraabica waalkhaamisa martabadii afaraad iyo midii shanaad hadda tii afaraad maxay ahayd ninkii eh, tacdiil wax tusaaya keliya lagu sheegay soo mehen laakiin aan labdigiisa laga hadlin laa ba'sa iyo saduuq iyo maxalo sidqi iyo kuwa la yidhi kuwaa noocaasa ko iyo midkii shanaad oo ka dambeeyey oo ahaa midaan tawthiiq iyo tajriix midnaba lagu sheeginba lamana jarxini lamana tacdiilinin ah, waxaa laiska yidhi uu sheekh weeyi iyo rawa canuunaas dadka ka wariyan baa laiska yidhi labadaa xukunkooda ninkii saa lagu magacaabo maxaan ku samaynaynaa wuxuu ku le wa marmartaba arabi alkhamisa falaa yuxtaju biahlihima ehelkooda la xujaysan maayo xataa sheekhi falaa yuxtaju biahlihima walaakin yuktabu xadiiuhum xadiidkooda waa laska qoran wa yuktabaru markaasaa laimtixaami xadiirkiisi sheekh buu weyay sooma raawigan sanadka ku jira sheekh wey martabadiisa sooma darajadiisa culamaau ljarxi watacdiil ay saareen maxay tahay sheekh sooma aha aan iska baaro kutubtii raggi kale rijaashi kale ee xadiidka warinaysay culama culammadii kale yaa loo yaa la garab dhigi haddaan aragno inuu waafaqay hiqaadii iyo raggii ehlu dabdigaa u waafaqay xadiiskiisi waan qaadanaynaa haddii uu waafaqi waayo xaggaa loo tuuri laska dhaafi oka yukhtabar waa saas macnaheeda waa la imtixaami oo waxaa loo bandhigi dabdiga iyo cadaaladda raggii caanka ku ahaabaa loo bandhigi inay waafaqeen iyo in kale wain kaana ahlu lmartabati alkhaamisa martabada shanaad midka ku ehelka ah ee sheekha ah haba ahaado duuna ahlilmartabati alraabica martabada raabicada afaraad kuwa ehelka u ah oo laa ba'sa bihi iyo suduuqin iyo maxallahu sidqi iyo kuwaas haba ka sarreeyaane xukunku isku mid weeyo labaduba yukhtabar yuktaba xadiiduba yuktabar intii la qorta xadiidkooda ayaa xadiis kale loo bandhigi in waafaqa haddii waafaqaan khayr waa la qadan hadii kale iska dhaafaya daal wa ama ahlu martabati saadisa martabada lixaad udambeysay martabatu tacdiilka lagala hadlayey waa kii tajriixaba u dhawaaba sida fulaanu saalixun iyo yuktabu xadiiduhu iyo kuwaas ayaga weeyaane falaa yuxtaju biahliha ehelkeeda lama xujaysanayo ragga noocaase waxa lagu magacaabay walaakin yuktabu xadiiuhu waa laska qoran lilictibaari faqad baa loo qoran itibaar ictibaar waan soo maray alictibaaru wاlmutaabacatu washaahidu waa ka soo qaadanay marka haddii xadiid la arko oo maarata eh, daciifaho wax loo waaya ama gariibah oo wax kale u baahda casiiz iyo waxyaala noocaas oo kale markii loo baahdaa xoogow ictibaar laga dhigan duuna alikhtibaar ikhtibaar ma jirto intii la dhaho la qaado eh, kuwii fiqadaha iyo dabdiga eh, aha xadiisti kale un bandhigno hadduu waafaqan qaadana male asaga waa ka hooseeya la dhihi maayo wadalika sababtu waxaa weeye liduhuuri amrihim amarkooda kuwan waa daahir fii cadami dabdi labdi la-aan ayay daahir ku yihiin ninkaa asaga ehe saalix liska yiri oo yuktub xadidu layidhi waxaa daahirka ah oo ku muuqda in dabdigiisa uunan meesha ka muuqanin cadamu dabdi baa ka muuqda wadalika liduhuuri amrihim amarkooda wuxuu daahir ku yahay caanku ka muuqdaa fii cadami dabdi buu amarkooda yaa ka muuqda saasaa ka muuqda nacam dayib waa lixdii halkaasi ku dhaaftay maraatib tacdiil siay u kala koreeyaan u kala hooseeyaan waad aragtaa nacam hum darajaat wey waa la kala sareeyaa maraatib ljarxi waa alfaaduha u ima marka jarxiga maraatibta uu leeyahy sida tacdiilkaba u ukala fiicnaa ayuu jarxigan usii kala xun yahay wa alfaadu alfaadeeda waa kan maa dala al ko marka koobaad maa dala cala talyiin jilcin waxay ku tusaa jilic lafdu layin buu ku ishaaraya wahiya ashaluha fi ljarxi jarxiga midka ugu sahlan weye mithlu fulan hebel layin lxadiid waaba xadiid jilicsan ba la yihi o fiihi maqaal baa ku sugan maqaal fulan hebel maqaal orah waxbaa laga sheegay wey ah, fiihi maqaal farta lagu fiiqay martabada ugu hooseysa ugu yar weeyaan ugu sahlan ugu sahlan xagga jarxiga aad oma dila dilan yahay lakin aad oma dila ayb xadikiisu waa daciif lakin ba uma maa surixa surixa raada in hoos dhabo wey uma maa surixa kii lagu caddeeyey bicadami lixtijaaji bihi inaan la xujaysanaynin ayaa lagu caddeeyey iyo washabhihi wa shibhihi lixtijaaj wixii lamida laa yuxtaja oo kale iyo wixii lamida qofkii lagu caddeeyey ayaa martabada labaad noqon mithlu fulanu hebel laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo aw daciifun weeye aw lahu manaakiir buu leeyahay ninkii la yidhi martabada labaad wey uma martabada saddexaad maa surixa kii lagu cadeeyey wey bicadami kitaabati xadiidihi inaan la qoranaynin xadiidkiisa iyo wanaxwaa lamida ah. xadiikiisa hebel lama qoranayo ninkii la yihahdo martabada saddexaad buu soo geli mithlu fulanin hebel laa yuktub xadiiduhu baa la yidhi ow naxwiida waxaa lamida ah, laa taxilu riwaayatu canhu in wax laga wariy ma banaano yuu ni yidhi daciifun jiddan buu raaciyey waahin mid hoobtay weya bimara aad u hoobtay intaad kii la yirana martabada saddexaad buu soo galay martabada afaraad uma maa fiihi itihaamu bilkadib raawiga lagu tuhmaystay been fiihi waxaa ku sugan itihaamun tuhmayso bilkadib lagu tuhmaystay wanaxwixii lamid ah riwaayat mutahim bilkadibna matruuka ku mithlu fulaanu hebel mutahamun mid la tuhmaystay wey bilkadib been baa lagu tuhmaystay aw mutahamun bilwadci inuu axaadiis dejiyo oo samaysto ayaa lagu tuhmay aw amase yasriqu xadiida xadiidku xadaa soo maray oo mudliska iyo tadriiska marka hadlaynay sariqatulxadiid aw saaqiyo qalbigii iyo marka meelahan kusoo maray aw saaqidun saaqid weeye a ah, soomaalida saaqid bay dhahaan deel bay ka dhigaan saaqid weeye marka waa dhacay wey hadda jarxi tacdiil baa laga hadlaya ninkan waa dhacay u ku dhacay aw matrukun kaso yan ma kabanayo aw matrukun weeye aw laysa bihiqa intaasoo dhan hal martabay isku yihiin hal martaba martabada afaraad bay soo wada geli waa sii xumaanaysa soo maartid martabada shanaad ee haada uma maa dala wixii kutusa calaa wasfihi tilmaan bilkadib lagu tilmaamay naxwi been bilkadib been baa lagu tilmaamay waxna waa lagu tilmaamay mithlu kadaab baa balayidhiba culamaa uljarxira kamida ayaa ninka waxay dhaheen hebel miya ahaa kadaab wey khalaas oo dhumatay aw dajaalun weeyaan ba layidhi dajalkaa sii daran waa been weliba tamwiih iyo maldahir ay la socoto wey dadka wax la khaldaayo aw wadaacun wey mid dejin badan wey warkuu dejiyaa axadiisu samaystaa intuu meel iska galo yuu soo qorqoran aw yakdibu been buu sheegaa aw yadac wuu dejiyaa ayaa layidhi noocay ahaataba siiqada u isticmaashaba mubaalaqa u isticmaashaya iyo maadi iyo mudaarac u isticmaashaba maa dala calaa wasfi bilkadib waa martabada shanaad wey martabada lixaad ila lix lix bay ahaayeene uma maa dala wuxuu ku tusaa cala almubaalaqa fi lkadib beentiisiiba aad loogu mubaalaqooday siiqa mubaalaqa la dul saaray weeye aswa waa midda ugu xun mithlu fulan hebel akdabu nnaasi weeye sidii xagga tacdiilkaba uu afcaala iyo mubaalaqada ugu sarreysay awthaqu naas ugu sarreeyey iyo xagga tajriixa iyo dhaawicidda raawi marka la dhaawacayana mubaalaqada ugu dar akdamu naasi baa lihi aw ilayhi muntaha fi lkadib mubaalaqa yadan wey macnaa wey beenta asagay ku dhamaata aw ruknulkadib beenta tiirkeedii wey haddii guriga tiirka udubdhaxaadka laga dumiyo wuu dhici sooma marka beenta meeshay ku wareegeysata wey ninkan isaga xukmu hadi lmaraatib u imaw marka waad ogaatay alfaada maraatib atacdiil iyo xukunkeedi alfaada maraatib aljarxi iyo si korkorayso lix weeye xukunkii baa kuu dhiman jarxiga xukmu hadihi اmaraatib maraatib اljarxigan xukunkeeda ama ahlulmartabatayni اluulayeyni labada martabe u horeysa waa layinulxadiidki iyo ki cadam اlixtijaaj lagu sheegay laa yuxtaju daciif iyo iska yiriye labada martabada hore fainahu laa yuxtaju bixadiidihi laxujaysan maayo dabcan la xujaysan maayo laakin yuktabu waa la qori xadiium xadiidkooda waa la qoran lilictibaari faqad baa loo qoran mutaabaca iyo waxyaala nocaas oo kalea iyo ictibaar wain kaana ahlulmartabati thaaniya labada laftirkooda la israaciyo xugun ahaan martabada labaad midka ah oo ah fulanun la yartaji iyo daciif iyo mhu maraakiirta martabadaasi labaad haba ahaato duuna ahlilmartabati uula martabadii horeba ka hooseyse oo kuwa yagee layinu xadiidka iyo layin fihi maqaal ayaa dhaama laakiin xugun ahaan isku meel bay tegi oo yuktabu lilictibaari faqad eh, ikhtibaar malayo kuwan wa ama ahlulmaraatibi arbaci alakhiira afartii martabee kale ee sanka isku heysay ee isku xigtay cadama kitaabati xadiidin kuwii la yiri itihaam lkadib kuwii ahaa dala calaa sifati bikadib eh, ma dala cala mubaal afarta ayaga martabati arbac alakhiira falaa yuxjaju bixadihi laxajiisa maayo walaa yuktabar la qoran maayo walaa yuctabaru bi wax mutaabacana maba galanayo ictibaar albaabu thalith alruwaat wa aadaabuha wa kayfiyatu dabdiha hadda ruwaadii baa laga hadlayaa aadaabta laga raba raawiga aadaabta in wax u barta laga rabo kayfiyatu dabdiha sidai in wax u xifdiyaan iyo dabdigooda ku saabsan baabka saasuu ku saabsan yahay wa fii baabkaasna fasaleen laba fasal weeye alfasl اlأwl kayfiyatu dabdi ruwaati ruwaadda dabdigooda iyo xifdintooda iyo qaabka xifdiyaan wa duruqu taxamulihaa riwaayada ay soo xumbaareen si riwaayada ay dabdiyeen siay usoo taxamulayaan sheekha oga soo xumbaarayaan fasalka labaad aadaab riwaaya riwaaya aadaabteedi alfasl اأwl gal hadee kayfiyatu dabdi riwaaya riwaayada sida loo dabdin lahaa ariwaaya kayfiyatu dabdi riwaaya wa duruqu taxamulihaa qaabka loo soo xumbaaro xadiidka ninkii sheekha looga soo naqliyo looga soo qaado taxamul duruqu taxamul baa jirta iyo waxa la yidhaahdo maraaxilu siyaq ladaa imaan doonaan wa fiihi arbacatu mabaaxith fasalka afar baxad buu leyay almabaxath alawal kayfiyatu samaaci lxadiidi wa taxamulihi sida loo dhegeysanaya marka horeba wa taxamulihi loo soo xumbaaraya wa sifati labdihi qaabka loo labdinayo loo koobayo loo xifdinayo ama kitaab baad ku dabdin ama xifdi haddaad kitaabka ku dabdisa sida lagaa rabo muqaabaladii wixii buu soo wada almabxathu thani duruqu taxamuli duruqda wax lagu soo taxamulo sida sheekh culummada wax looga maqle wax looga soo qaato maqal keliya meehe sida wax looga taxamulo wax looga soo xumbaaro cilmiga ayaa intaasoo qayba oo imaan doontahay wa siiqul adaa taxamulku waa marka wax baranaysa siiqul adaa marka la gudanayo ummaddaadna aad gaarsiinayso siiqada loo guto a ah, ee qaabka sheekha oga soo qaaday yaa qaabisan qayb qaab loo guto ayaa qaabisan almabaxdu hali waa iska shakliyaad hadda waa abwaada waan arki doonaa almabaxdu hali kitaabat lxadiidi ayuu ka hadlaya xadiista in la qoro wa in la labdiyo wa tasniifu in la alifo almabaxdu raabic sifatu riwaayat alxadiid xadiidka werintiisa sifadeedii almabaxu lawal gal marka waa iska yaryaha waan ku daraynaay <clears throat> mabaxadka koowaad wuxuu ka hadlayaa kayfiyatu samaaci alxadiidi xadiidka sida loo dhegeysto wa taxamulihi iyo sida loo soo xumbaaro qofka marxalatu taxsiilka ku jira ee wax baranaya sida uu cilmiga usoo xumbaaray xadiidka ah wa dabdihi qaabka xadiidka uu u dabdini ee u xifdini ee u tamhiid xoogo gogoldhigu ka hormariyey wixii kale wa imaan doonaan tamhiidku waxaa weeyaan almuraad kuwan musalaxaadkan cinwaankan waxaa weeyaan taxdiid oo mafhuum musalaxaat cinwaan weeyaan oo alfaad ciwaanka kusugan ee baabka kusugan ku tafsiri rabaa ku fasiri rabaa wuxuu ku yihi almuraadu bikayfiyati samaaci lxadiid kayfiyati samaaci lxadiid maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bayaanu maa yanbaqi in la caddeeyo maa yanbaqi waxa haboon iyo wamaa yushtaradu waxa la shardiyo fii man qof loo shardiyo yuriidu dooni samaaca alxadiidi xadiid inuu maqlo min ashuyuukhi culummadana ka maqlo samaaca riwaayatin maqal riwaayad iyo wa samaaca taxamulin ninkii halkaas ka fadhiyo oo dhegta kaga soo dhacda looma jeedo ninka intuu xadiidka dhegaysanayo dhegaysigaasna ay ka tahay inuu wariyo oo u xumbaaro ninka asaga ah waxa laga rabo ayaa waxaa la dhahaa kayfiyatu samac lxadiid almuraadu bikayfiyati samaacu lxadid waxa weeye bayaanu ma shay in la caddeeyo yanbaqii ay haboon tahay iyo wamaa iyo ladii sheegay yushtaradu loo shardiyo fii man qofka yuriidu dooni samaaca xadiidi xadiid inuu maqlo min ashuyuukhina ka maqlo samaaca riwaayatin welin samaaceed iyo wataxamulin wa samaaca taxamulin mid uula jeedo inuu xumbaaro oo dadka gaarsiiyo o naqliyo liyuadiyahu marka uu simaac taxamul iyo simaac riwaaya u dhegaysanayo muxuu rabaa liyuadiyahu inuu gutuu rabaa khabarkaas fi ma bacdu hadda kadib marka hadda uu maqlay kadib inuu gutuu rabaa ligayri hayrkaasana u guto gaarsiiyo kolba hadday muhiimad noocaasa kugu jirto hibmiga caaligaana ay qalbigaada ku jirto ha fududaysanin dhegeysiga marka horeba dhegeysiga marka horeba fududaysa kol haddii kugu jirto inaad marxalat ladaa aad u gudubto taxsiilka iyo xumbaarida iyo dhegeysiga hore iska sug qalinka iyo buugga gacantaada hayana ka fakanin wey maskaxdaada imaankaadana mar walbaba diyaar ha ahaado qalbigaada xaadar dhagaada xaadar ahaado nimankaalo qalbiga alqasa oo shahiidunti saddexda laga helo saddexdii laga helo <coughs> nacam niyaadiyahu inuu guto qofka raba fima bacdu intaa kadib ligayrihi inuu uguto rabo oo u gudbiyo rabo warkan wadalika kuwa ayaga la sheegayna mitlu ishtiraadi sini shuruudda ayaga ah mitlu ishtiraadi sinin sinin muayana mucayana da mucayana oo la shardiyo wujuban oo una ka hoos mari karin aw istixbaaban siniga iska macquulka ee laleeyahay xadiiska lagu akhristo marka la akhrisanayo dada laleeyahay waa iska wanaagsan tahay oo laisku khilaafay ilaa afar qowl oo soo socota waxaas kugu keeni doonaa wlmuraadu muraadka bitaxamulihi marka laleeyahay ila wuxuu ku yidhi simaacu lxadiidi wataxamuli taxamulihi maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bayaani duruqi akhdihi caddayn la cadaynayo duruqu akhdihi qaabkii lagu soo qaaday iyo duruqdeedii lagu soo qaaday iyo watalaqiihi cala shuyuukh qaabkii shuyuukhda lagala kulmay looga soo qaatay ayaa laga hadlaya wاlmuraadu bصifati dabdihina bayaan waxaa la cadaynaya kayfa yadbd aalibu ydbid aalib aalibku see u xifdin u koobi ma iyo ladii khabarka iyo xadiidka uu talaqaahu la kulmay ma iyo ladii shayga uu talaqaahu la kulmay sheekha ka qaatay oo min alxadiidi xadiida see u dabdini dabdan dabdin iyo xifdin yuaahiru u suuro lian yarwiyahu inuu weriyo ligayrihi keyrkii u weriyo calaa shaklin si yudmanu ileyh lagu xasili karo sifatu dabdi waa sida waa in lagu cadeeyo waa lagu cadeynaya siduu daalibka uu u dabdin lahaa cilmigan uu soo qaadanaye culimada uu ka soo qaadanayo dabdan dabdi ka ayi lafdin maaha waa dabdi oo yuahiluhu wuxuu u suuragelin muahal iyo ehel wuxuu u noqon lian yarwiyahu inuu weriyo ligayrihi geyrkii u weriyo calaa shaklin si yudmanu ilah lagu xasili karo si lagu xasili karo iyu dadka ugu gudbinaya heerka inuu gaarhaa la rabaa markaas siuu heerka u gaaro sifatu dabdi waa inuu ku sifaysan yahay wqad ictanaa culamaau lmusطalax culumada culamaau lmusطalax alxadiid la yiraahdo waxay cinaaye iyo ihtimaam siiyeen iyo daryeel bi hada nooci noocan oo min culum اlxadiid noocan asaga ee samaacu lxadiid iyo taxamulkiisa iyo labdigiisa ihtimaam iyo cinaayo khaasay siiyeen oo wadacuu lahu waxay u dejiyeen alqawaacida qawaacid iyo wadawaabida dawaabid qaacidada weyn dawaabid iyo qawaacida markii la dhaho qaacidada waxaa weeyaan waa qadiyo weyn oo furuuc fara badan ay hoos gasho dawaabiduna waxa weya way ka hooseysaa masala mucayana ayay khaas ku tahay washuruuda shuruudi ayay u dejiyeen bishaklin daqiiqin raayicin ah, bishaklin si iyo suura daqiiqin xeel dheer raayicin jamiil oo quruxsan ah, si wanaagsan oo quruxsan oo xeel dheer ayay shuruud iyo qawaacid iyo dawaabid ugu dejiyeen si loo helo aldabdu wataxamulu wasamaac sidii la rabe loogu helo markaasi wamayazuu kala sooceen bayna duruqi taxamuli xadiidi ah, xadiidka taxamulkiisa iyo soo xumbaaridiisa duruqdeeda duruqda le duruqu taxamul xadiid ayay kala sooceen wajacaluuha duruqu taxamul xadiid waxay ka yeeleen calaa maraatiba maraatib ka dhigeen bacduha barkood aqwaagu ka soreeyo min bacdi barka kale ah, duruqu taxamulka warka laga hadlayo wey asimaacu min lafdi sheikh alqira'atu cala sheikh alijaaza wlwijaada wlwasi waxaas kusoo wadaa wuxuu ka hadla saas duruqu taxamulka cilmiga see kusoo qaaatay ma sheekha hadlaya dhegeysatay ma meehe adaa sheekha ku dul akriyey ma ijaazuush sheekha arrimahaasu soo wada uga wada hadda waa iska muqadime warka faafaasan ba ku socdee wuxuu ku leeyahay musanifka shuruud iyo qawaacid baa loo deji markaas wamayazu kala sooceen bayna duruqi taxamulilxadiid xadiidka taxamulkiisa soo xumbaaridiisa duruqda lagu soo taxamulo lagu soo xumbaaro ayay kala sooceen wajacaluuha waxay ka dhigeen calaa maraatib ka dhigeen ah, inaad sheekha uu hadlaayo dhegaysataa oo ugu sarraysa cinda aljamhuur bikhilaafi malik arki doona bacduhaa barkood maraatibtaas aqwa waxay ka sarraysaa min bacdi marka kale wadalika takiidan waxa saa loogu qaqeybiyey maxay tahay oo maraatibta loogu sameeyey oo dabdi iyo shuruud iyo qawaacid intaasoo wax maxaa loogu dejiyey sida ardayga wax u dhegeysan lahaa usoo xumbaari lahaa ee haddana uu u gudan lahaa intaasoo shuruud iyo dawaabida maxaa laskugu geeyey wuxuu kule le wadalika sababtu waxaa weeye ta'kiidan adkeyn la adkeynayo minhum culummada xaggoodu takiidka ka yimide lilcinaayati baa la adkeynayaa daryeelka iyo maaratay kadadaalidda bixadiidi rasuulilahi sal slam laga dadaalo oo la daryeelo arrintaas dhan waxay ku dhihin alcinaaya bixadiidi rasuulillah in xadiidka rasuulka alayh salaam ihtimaam iyo cinaayo iyo daryeel gaara la siiyo ayay intaas culamadu oola jeedaan iyo wa xusni intiqaalihi xadiidkaas nabiga calayh salaam naqlintiisa wanaagsan min shaksin intuu ka guuro ilaa shaksi shaksi kale loo guuriyo si wanaagsanna in laiskugu gudbiyo min shaksin ilaa shaksin xadiidka nabiga aleyh salaatu wasalaam wxusn intiqaalihi intiqaali xadiidi rasuul rasuulka xadiidkiisa naqlin wanaajintiisa min shaksi laga naqlinayo ilaa shaksi loo naqlinayo bisura jamiila si wanaagsan kay yadmaina almuslimu marka suu muslimkii u xasilo ilaa xusni dariiqati wusuuli lxadiidi xadiidka soo gaaridiisa dariiqa wanaagsan uu ku soo gaaray ayuu wuxuu ku xasilayaa qofkii baa ku xasili markuu arko ruwaadii sida looga baaraantegay labdigooda looga sheekeeyey kii soo naqliyeyna sida ugu dadaalay markuu wax dhegaysanayey taxamulkiisii duruquladihi iyo qaabka u gudinaya oo si fiican shuruudiiyo dawaabidii qawaacidoo dhan uu ka soo boras oo uu ka baasay intaa marka laisku daro qofka muslimka warka noocaasa la gaarsiiyey tatmainu qulubu qalbigiisa xasili kan yadmaina almuslimu muslimka soo u xasilo ilaa xusni dariiqati wusuuli xadiidi nabawiyi xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam noo nisbeeyey dariiqa wanaagsan uu kusoo gaaray ilayh asaga uu ku xasilaya marka war liska soo qaaday war waxaan waxuu ah masaxda war shaki baa kaa geli laakin waxan waa wax laga baarandegay oo meel lagu sugay wey wa yuuqina suu u yaqiiniyo qofka muslimkaa ana hadihi ariiqa ariiqada noocan ee shuruuddeeda oofsatay fii muntaha asalaamati wadiqa nabadgelyo meesha u dambeysay min alcuyuub laga nabadgalay wadiqa diqada waxaa weeyaan imcaanu nadari watabasur si fiiro wanaagsan iyo maaragtay arrin xeel dheer iyo nabadgelyo meesha u dambeysay iyuu khabarkan asaga ah xumbaarsan yahay sidanu marka qofka asagaa yaqiinsanaya sana yaqiinsan <clears throat> yuqin wuxuu yaqiinsan ana hadihi ariiqa dariiqada noocana shuruudda iyo dawaabida iyo qawaacidda wada oofsatay sida wanaagsanna laiskugu soo dhiidhiibay <clears throat> wuxuu yaqiinsani ana hadihi ariiqa inay kaainatun fi muntaha salama wadiqa ku sifaysan tahay hal yushtaradu litaxamul xadiid islam wlbuluq su-aal buu ku weydiye wuxuu ku weydiinaya su-aashana khilaafa ka taagan wuxuu ku lehay hal yushtaradu ma la shardiyaa litaxamuli xadiidi xadiidka in lasoo xumbaaro alislaamu qofka wax soo taxamulaya ee khabarka iyo xadiidka nabiga soo xumbaaray inuu muslim yahay maalinta uu taxamulka taagan yahy marxalada marxalatu taxamulka markuu joogo inuu muslim yahy ma la shardinaya walbuluq inuu qaangaar yahay markuu xadiidka dhegaysanayey ma loo shardiyaa wuxuu ku leeyay musanifka laa yushtaradu sida saxda uu kaaga soo qaaday laa yushtaradu lama shardiyo litaxamuli xadiii xadiidka in soo xumbaaro oo la dhegaysto alislaamu looma shardiyo inuu qofka muslim yahay maalintaas walbuluqu inuu qaangaar maalintaa yahayna looma shardiyo cala saxiixi cala lwajhi saxiixi wejka صaxiixa iyo qowlka صaxiixa qowl kayr صaxiixa jira lakin yushtaradu dalika an lada lakin yushtarad waxaa la shardiyaa dalika islaamnimada iyo buluuqaasi liladaa'i liajli adaa'i marka la gudanayo <clears throat> waan soo sheegnay qofka laba marxalo yuu ka kooban yahay marxalo waxaa la marxalatu taxamul oo markaad wax dhegaysanayso wax maqlayso wax akhrisanayso daalibkaa tahay wey marxalada labaad waa marxalat ladaa wixii aad maqasho dhegaysatay inaad gudbiso wey dhegaysi markaad dhegaysanayso yutasaahal waa la fududaystaa gaalkii baa iska dhegaysan kara kii yaraa isabigaah qaangaarin baa dhegaysan kara laakiin maalintuu gudbinayo shuruudii o dhan baa dusha laga saari cadli ma tahay cadaaladdan waxaa kamid a ah, alislaamu baa kamid a ah, inaad muslim tahay oo aad tahay qof maarata mustaqiima ah, oo tahay cadamu khuruumulmuru'a ya xataa la geli iska dha wax kale arrintaasa dabada loo saaraya markuu wax gudbinayo wey marka cinda aladaa waxaa shardiya islaamnimo waa shardi sakiirkiina waxaa shardiya baaliq inuu yahay oo qaan gaaray markuu wax gudbinayo laakiin isagoo yar waxu soo naqlin karaa anoo yarbaa waaa maqlay wuu dhihi karaa isagoo weyn bu ka sheekeen waa la qaadan marka ila wax sheegaayo sifaat riwaaya raawiga isaga ee lagu kalsoon yahay sifadiisi buu xumbaarsan yahay alcadaalatu wadabdu wacadamu khurumulmu intoo dhan baa laga helay xilliga u hadlayo marka been ma sheegayo marka lakin yushtaradu dalika arrinka islaamnimada iyo buluqa liladaa kamaa mara bina sidii nagu soo martay fi shuruudi raawi raawiga shuruuddiis markaa soo marray wa binaan calaa dalik sidaa darteed wey wa binaan calaa dalika hadda waxa la dhisaya ma jirte sidaa darteed baad ku fasiri tarjuma xarfiya haddaan rabto waxay noqoni wa binaan calaa dalik sidaa lasoo sheegay inoo wax ku duldhisayna ayay noqon laakiin macnaha mafhuumka waxa weeyaan wa binaan ala sidaa darteed fatuqbalu waxaa la aqbali riwaayat lmuslimi albaaliqi in taxamul iyo ada warka loo kala qaadi tuqbalu waa la aqbali riwaayat lmuslimi qofka muslimka riwaayadiis albaaliqi ee qaangaaray ee baaliqa ah ma iyo ladii riwaayadiisa la aqbali uu taxamalo soo xumbaaray min alxadiidi xadiidka xaggiisa xaduu ka mid yahay maagu qabla islaamihi islaamnimadiisa kahor wuxuu soo xumbaaray oo qabla buluuqi intuuna qaan gaarin kahor wuxuu soo xumbaaray oo soo dhegaystay marka uu muslim noqdo ama baaliquu noqdo ki yaraa waa la aqbali buu kuleh laakin laabuda min atamyiizi binisbati ligayri baaliqi marka laleeyahay midka sagiirka ah siqar wuxuu kusoo xumbaaray cindalbuluuqi baa laga qaada laleeyahay siqarkaa ilmo yaroo aan tamiisba lahayn looma jeedo waa yaraa laakiin caqli buu lahaa waxbuu kala garanayey wuxuu kale laakiin laabudda waa laga marmar min atamyiiz markaan leenahay cinda taxamul marka la xumbaarayo cilmiga ilmaha yar wuu soo qaadan karaa laakiin markuu weynaaduu sheegi aan leenahay marka uu yar yahay waa inuu xaddu tamiiz gaaray ha kala soocay bidigtii bidixuu kala garan dameerka iyo wuxuu kala garanaya saca waxaanuu kala garan samada iyo dhulkuu kala garan xun iyo santa waxaa khatarta kuwa ah, waxadhuma fahmi tmyiizta wey laabuda min atamyiizi wey binisbati ila ayr baaliqi ayrubaaliq marka laga hadlaayo oo laleeyahay taxamulkiisa waa loogel yahay mumayiz waa inu yahay ilmaan tamyiiz lahayn waxba kala sooci karin kaa asaga wiiisa waa qarow wey waa qarow hataa wixii u arkay maqlay hadhow siisi bay ku yihiin markuu weynaado aad ooma sugi karo waqad qiila waxaa la yihi inahu yushtaradu waxaa la shardiyaa litaxamuli xadiiثi اbuluq qowlka saiixa buu kuu sheegay lakiin qowlkii keyr saxiixa waa kan wuxuu waqad qiila waxaa la yidhi inahu shaaniya yushtaradu waa la shardiyaa litaxamuli xadiidi xadiidka xumbaaridiisa daraaddeed albuluq inuu qofka qaangaariya loo shardiyaa ka maaratay gaalka asagu xagga iska dhig walaakin qowlu waa qowl qowlkaas hayru muctamadin aan la cuskanin in la yidhaahdo qofka cilmiga dhegaysani waa inuu qaangaar yahay qorkaas qowlkaas muctamad maaha qod la cuskan karana maaha waxau daliila waaqicii buu ka hor imaansan yahay waaqicii saxaabada waa kan tacliil wuxuu ku yidhi liana almuslimiina muslimiintii saxaabadii weeyaane qabiiluhu waay muslimiinta guud ahaan ka mid ahayna qabiiluhu waxay aqbaleen riwaayata sigaari saxaaba saxaabada kuwooda yaryaraa wixii ay soo wariyeen ay soo xumbaareen ayagoo yaryar markay qaangaareen ay weynaadeenna ay soo gudbiyeen way aqbaleen waa kuwan qaadanaya kalxasani xasan ibnu caliyin weeyaan xasankaas isagoo yar ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam dhintay marka wixii uu maqleen waa ka sheegaya wa ibna cabaasin cabdullahi ibnu cabaas ibn cabdilmutalib isagoo yar istiqaaru saxaabi ahaa dhowr iyo toban jir bu markuu nabiga dhimanaya alayh salaam intaasoo xadiida mukhirilxadiid ayuuba kamid yahay wagayrihima iyo labadaa keyrkood mithaal maa lagugu sheegay istiqaaru saxaabi u badnaayeen min gayri farqin waxoon kala saaraynin baynamaa taxamaluuhu culamada way qaateen qabiluu culamaa muslimiina qad qabiluudii ku taclinaya way aqbaleen min ayri taxamulin bay aqbaleen min ayri min ayri farqin bay aqbaleen ayagoon kala saaraynin baynamaa taxamaluuhu sikaaru saxaaba waxay soo xumbaareen qabla albuluuqi intaynan qaangaarin ow bacdahu ayagoon kala saaraynin bay duuduub u qaateen ma dhahayaan war kale isaga intaa dheereed baad maqashay mise markaad weynaataad maqashay ma dhahayaan ma kala saarayaan waad qaadayan kol markay sheegayeenba haddii qaangaar ba ahayeenba mataa yustaxabu alibtidaau bisamaci alxadiidi goorbay sunno tahay wanaagsan tahay alibtidaa in lagu bilowdo bisamaci alxadiid xadidka dhegeysigiisa goormay ku haboon tahay o qiila waxaa la yiri waa qiil qiil wey wax sugan maaha qiila waxaa yustaxabu waa la suneeya an yabtadiya inuu ku bilowdo adaalibu ardaygu bisamaaci xadiidi fi sini alaaثiin soddon jirna ku bilaaba fiican asagoo yar oo caruura inuu xadiid baan baran yirahda maaha waxaa leeyaha ahlushaam culamada reer shaam saasay ku tageen ah, soddon jir markuu noqdo oo kaahil uu noqdo garmadow ah markaasuu xadiista u dhiganaya u fadhiisanaya gee laga keenay kolley warkaas musanifku waa hartaada qiil wey ku yiri waxay kutusaysaa cadamu eh, sixati cindahu war sixa maaha Ah, siqa tamriid buu kugu sheegay waxaa la yiri wey waxaa la yiri saxma ba waqiila waxaa la qiilki wey fii sini cishriin labaatan jir maye labaatan jir ha ku xereeyo cilmiga iyo xadiista ha ku bilaabo inta kale meelaha kale iyo waxyaalaha kale ha soo akristo waxaa leeyahay alkuufa reer kuufana saasay ku tageen kuufada ciraq bay ku taallaa shiica iyo raafida hadda ku fadhidee oo haysatee waqiila waxaa la yiri fii sini caashira toban jir wacaleyhi ahlulbasr reer basra iyaguna magaalo shiicada haysata wey wasawaabu qowlka sawaabka waa ka marka fi lacsaari mararka qaar qowlka raajixa la hormariyaa culimada hadba sibay iska isticmaalaan qaarkood qowlka raajixa hormariyaan qofka qowlka u horeeya isaga uu arka raajix inuu hormarin qawaasha kale daciifkana u kahosmarin qaarkoodna intay dacfiga hormariyaan ayuu midka sawaabka ku gunaanadi ku khatibi labadaba waa jirtaa sax weye hataa usluubka qur'aanka markaad ufiirsato fi suurat lkaafi markii laga hadlaya asxaabu lkaafi tiradooda marki laga hadlaya maxaa la yidhi sayaquuluuna halaahatun raabicuhum kalbuhum wa yaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum maxaa labadaba lagu yiri isku qabo rajman bilgeyb baa layiri soo art labada darashada lagala baxay tii u dambeysay rajman bilgeyb lama dhihin maxaa la yidhi wa yaquuluuna sabcatun wa thaaminun kalbuhum tan rajman bilgeyb rajman bilgeyb gaar baa loo xidhay labadii xaggaa loo xidhay tanaa markaa lagu khatibay tii saxdeed marka qul rabbi aclamu bciddatihim ilahay baa yaqaana tiradoodii cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi ana min alqaliil kuwa yar ee yaqaano ilahay uu yihi wayaquuluuna sabcatun wathaaminhum kalbahum qul rabbi aclamu biciddatihim maa yaclam ila qaliil in yar un baa garan karta soo ma kuwa yar baan kamid ahay bu yihi oo kuwa yar seed waase wuxuu yihi meeshan waxaa la yihi qaala iyo qaalu iyo qaalu isku dar markii laga soo hadlayo xagga wiilkii ninkii markii la diro la yidhi sahay noo dir markay hurdada ka kaceen yah maxay dheheen yah kadalika bacanaahum liyatasa'aluu baynahum qaala qaa'ilu minhum kam labithtum midkaa ma hal mase labo hal wey qaa'il waa hal qaala qaa'ilu minhum mid baa hadlay kam labithtum qaaluu labithnaa yowman kuwaa jawaabay koox wa jamaca soo haddana qaaluu rabukum kuwa kale soo aqalu ljamci waa halaatha jamac saddex baa ugu yar qaa'ilkii hore hal buu ahaa qaaludana saddex ka soo qaad sade qaaludan kale saddex ka soo qaad saddex sida lix halka ku dar toddobo sabcadaa u dambaysa kuwaa wey saasa lehe soo maarti marka qowlka raajixa warka qaarkood saas u dambayn karaa uu dambayn karaa musanifka waaka wuxuu ku leeya wasawaabu fi lacsaari almutaakhira sida saxda ah siniga iyo dadiga da-da taxamulka fi lacsaari almutaakhira cusuurtan mutaakhirada ah ninka wax baranaayo hadda una u baahnayn inuu un suduurta iyo xabadka wax ku xumbaaro ah, nin bu utegi hal xadis bu kasoo qaada ku kale utegi xadis bu kasoo qaada ku utegi laba xadis bu kasoo qaada xabadka ku xumbaaro wax yar bu waalid ku qoran roba baa kaga di ninka noocaas oo kalea ilmo yaroo carruurayuuna noqonayna ha gaamur allah laakiin hadda kutubta waa qoran yihiin kol hadday kutubta qoran yihin oo dabdisan yihiin nin walba xilliguu tamiis iyo caqli yeeshaba ha ku dhaqaaqo wey wuxuu ku le wasawaab fi acsaar mutaakhira atabkiir lagu kalaha wey wati hore tabkiirku waa eh, awal waqti wey in marka horeba la tago la bilaabo bisamaaci xadiidi xadiidka maqalkiisa in la bilaabo min xiina waktiga uu yasixu samaachu xiliga samaaciisa uu asaxayo waa tamayiski aan soo marray tamiiski ba ahede xiliga samaaciisa uu asixi oo sinu tamyiiskiah xiligaaba inuu bilaabaa wanaagsan lianna axadiida mundabitun fi lkutub axaadiis hadda waa la dabdiyey waa la koobay fi lkutub baa lagu dabdiyey wax laga baqayo ma jirto nin walba inta tamartiisa ka qaadan loo yeele wax hadda looga baahan yahay xifdigiisa waa qoran yahayba qoran yahay marka qof aroorti asagoo yarba ha bilaabo hal lisixati samaaci sagiir sinin mucayan marka siniga ninka ilmaha yar ee sagiirkaa tamiis miyaa la fiirini mise sin iyo da mucayana jirta hal lisixati samaaci sagiiri qofka yar maqalkiisu inuu asaxo sinu ma u sugnaaday da mucayana mucayan aho aan la dhaafi karin xadada bacd alculamaa waxay xadideen dhalika dada ogu yar ee qofka uu cilmiga ku bilaabi karo ama samaaciisa waxbaan maqlay hadduu yirahdo isagoo weyn markuu dha waxbaan maqlay dada inuu jira laga rabo oon ka yaraanin waxay ku xadideen bacd culamaa bikhamsi siniin ah, nin weyn hadduu dhaho anoo shan jir ahan waxaa maqlay waa la qaadan lakin afar jir ba ana saddex jir baa la qaadan maayo wa caleyhi istaqara alcamalu bayna ahliadii sidaasuu camalkuna ahlulxadii agtiisa kusugnaaday ah, qaarkood waa afar jir baaba lahayaaba bukhaari waa kii baabaystay da'da qofka lagu xadiidkii eh, waa kii soo qaatay saxaabigii dhihi jiray eh, maxamuud bin rabic miyuu ahaa eh, wuxuu leeyahay aqiltu caqaltu majatan majaniha rasuulu lah sal slam min min dalwin fi bi'rin lana ilma yar afar jir bu ahaa iyo shan jir bu aha lasma haya afar jir bu aha shan jir bu ahaa ah. marka waxaan xasuusanayaa buu leeyahay wadaan biyaa oo ceelka anaga ku jirta nabiga intuu cantuugay anoo yar in igu tufay mudaacabada wey nabig ala sl ka farsiiyo ilmaha marka ilma yar saa tirada u farxi ah, qosli gadaalba u boodi kugu soo erdardara marka nabiga ala slam kana yudaaci biawlaad carurta yarka waa ka farxin jiray waa ciyaari jiray sala allahu aleyh waali wasalam marka xugun baaba kasoo baxayba jawaazu mudaacabati mulaacabati idkhaal sururi walfarxi fi awlaadi lmuslimiin ila akhiri intaas foo-ay ba dhalanba iska ciyaar maaheen halkaasa marka culamada qaar ay salka u ba wa bacdum qaarkood waxay yidhaahdeen assawaabu sida saxda ictibaaru tamyiis aan fiirino ilmahan wax ma kala gartay mise ma kala garanin fain fahima sagiiru hadduu ilmahan yar uu fahmo alkhiaaba waxaa loo wajahaya lagu khidaabayo hadalka lagu leeyahay warada ljawaaba jawaabtan uu celin karo kaana wuxuu noqonayaa mumayizan qof wax kala soocay oo saxiixa samaaci maqalkiisa uu sax yahay wailaa haddayna saa ahaynse falaa saxiixu samaac ma noqonayo marka manaadka manaadka iyo ciladu waxa weeyaan atamyiiz saasay qaarkood leeyihin tamyiizka wey wa hada huwa araajix